bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan salamة bn اlakwac radia allahu canhu qaal rakhasa wuu ruqseeyey oo wuu idmay wuu ogolaaday rasuulu llahi sal lla alay wasalam caama awtaasin sanadkii awtaas wuxuu ruqseeyey fi lmutcati mutcadii buu ruqseeyey mutcat nisa alaaata ayaamin saddex beri buu ruqseeyey uma kadibna nahaa wuu reebay canhaa xaggeeda rawa waxaa wariye muslimu muslim baa wariye caamu awtaas iyo caamu lfatxi waa isku mid waana sanadkii nebigu maka furtay sal alay wasalam sanadkii sideedaad waay leannu markuu maka furtay oo maka uu qabsaday kadib ayaa nebiga waxaa soo gaadhay sal alay wasalam inay qabiilkii la dhihi jiray hawaasin ay isku urursanayaan meel la yidhaahdo xunayn waadi xunayn markaasuu nebigu ku duulay sal alay wasalam awtaas marka taasaa la dhahaa isla hal sano waay caam alfatxi iyo caamu awtaas waa isku hal sano sanadkaas saddex beri buu nebigu nabigu ruqseeyo ogolaaday mutcada kadibna wuu reebay mutcada waxaa la yidhaahdaa ninka iyo haweenayda oo ku heshiiya inay wakhti wada jooga hayaan wakhti go-an usbuuc ama bil ama sanad wakti bay ku heshiinayaan waktigii markay ku heshiiyaan muddadaasay yay wada joogayaan kharash ay muddadaa ku wada joogayaanna way ku heshiinayaan kadibna saasay isku guursanayaan muddadu hadday dhammaato haweentiiyo ninkii way kala furan yihiin furitaan uma baahna meherna ma laho oo waxay ku heshiiyeen ubaa meher ah ee meher kaloo gooniya ma leh ismana dhaxlayaan oo waa un la kala dhaqaaqi taasaa mutacada la yidhahda mutacadu taasaa la yidhaahda waxay ahayd marka qaab fii sadri lislaam bannaan bay ahayd oo markay dumarkuna yaraayeen saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim intay safraan oo duullaan u baxaan meelaha ay tegi jireen kadibna dumar u baahan jireen ayaa waxaa loo ruqseeyey meelaha ay tegayaan inay haweenay kula heshiiyaan muddada uu joogayo marka inay uu la noolaado ay u dhiilhayso muxuu ahay alaabtiisii ay meel u dhigto muddadaasi markay wada joogaan oy dhammaatana inay kala tagaan waxoogaageediina uu siiyo bas nikaaxa mutcada ka tale waa guur horaan jiray laakiin gadaal dambe la joojiyey oo la reebay wey macnaha marka nebigu sal alay wasalam markii la gaadhay caama awtaas oo caamal fatxi sanadkii sideedaad saddex beri baa la ogolaaday oo la yidhi saddex beri waad samayn kartaan qaabkaa saddex beri wixii ka dambeeyeyna waa la reebay ayb wa can caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay can ilmutcati ah, dumarka in wakhti lagula heshiiyo oo muddadaa lala jooga ayuu reebay caama khaybara sanadkii khaybar muttafaqun calayh sanadka khaybar waa ka horreeyey oo sanadka khaybar wuxuu ahaa sanadkii toddobaad caama awtaas ama caamulfatxina wuxuu ahaa sanadkii sideedaad buu ahaa marka khaybarna waa lagu xarimay haddana dib baa laga ruqseeyey oo sanadkii sideedaad baa saddex beri la ruqseeyey wa canhu cali waxaa ka sugan muttafaqun calayhi wey buhari muslim waa soo saaray wa canhu cali waxaa laga warin ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku nahaa wuxuu reebay can mutcati nnisaa'i dumarka yani ku raaxaysigooda mutcadooda oo yani waxa weeyaan muxuu ahaayey la joogid muddo leh oo wakti leh ayuu nebigu reebay sal lay wasalam wa can akli lxumuri dameerihi cunidoodana wuu reebay alahliyati ee dadka la noolaa yowma khaybara maalintii khaybar ahrajahu waxaa wariyey asabcatu toddobadii baa wariyey ilaa abaa daawuuda mooyaane ayb bukhaari wuxuu ku siyaadiyey cali bn abi aalib baa waxaa lagu yidhi ina bna cabbaas laa yaraa bimutcati الnisaa'i ba'san caliyow cabdulaahi bna cabbaas dumarka mutcadooda iyo guurka noocaasa wax dhiba uma arko inay bannaan tahay buu dadka u sheegaya markaasaa wuxuu yidhi cali ina rasuula sal alay wasalam nahaa canha yowma khaybar wa can luxuumi alxumri alinsiya iyadana waa reebay waxaa kale uu reebay dameeraha ay magaalada joogee dadka la nool hilibkoodana waa reebay cunitaankiisa nebigu sal alay wasalam yani dameeraha alxumur alahliya waa kuwa magaalooyinka iyo dadka la nool waxaa laga ixtiraazaya alxumur alwaxshiya oo dameeraha duurka ku nool oo dameer farowga la yidhahdo kaas maaha midka magaalada jooga midka hilibkiisa la xarmay ama dameer farowga xumrulwaxshiya la yidhahdo isaga waa banaay ayib marka labadaaba nebigu sal lay waslam caama khaybar buu reebay riwaayaadka xadiidka qaar ka mida ah waxaa ku yimid cali bni abi aalibin radi allahu canhu markuu ibni cabaas looga sheegay inuu arrintaa banaynayo wuxuu ku yidhi inaka rajulun taa'ih nin wareersan baa tahay buui ibn cabaas ah, nin wareersan baa tahay bui marka aad buu ugu inkiray yani mutcatu nisaa bannaanideeda aad buu cali ugu inkiray cabdullaahi ibni cabbaas waxaa kaloo ku inkiray oo aada ugu diiday isagana cabdullaahi ibnu cumar ibn khaaab radia allahu tacala canhu arda saal ibni cabdilaahi baa warinaya xadiiskiisa oo wuxuu yidhi ibnu cumar baa loo yimid markaasaa waxaa lagu yidhi ibnu cabbaas ya'muru binikaaxi lmutca ibnu cabbaas dadka wuxuu amrayaa u fasaxayaa nikaaxa mutcada markaasaa ibnu cumar wuxuu yidhi subxaana allah maa adunnu anna bna cabbaasin yafcalu haada ilaahay baa nasahane ma malaynayn ibnu cabbaas inuu sidaas samaynayo ma malaynayo buui markaasaa waxaa la yidhi bala inahu ya'muru bihi iska dhaafinaysan ahayn waa jirta arrintu dadka waa amraya ninkani waana fasaxaya markaasaa wuxuu yidhi wahal kaana bnu cabbaasin ilaa ghulaaman sagiiran id kaana anabiyu sal lay wasalam ibnu cabbaas sidiisaba wiil yar waxaan ahayn miyuu ahaa soo wiil yarun ma ahayn markuu nebigu joogay sal lay sasml wuu yaraa asagoo weli aan qaangaadhin oo muraahiq ah oo markaa qaangaar ku dhow buu nebigu geeriyooday sal lay waslam ibnu cumar marka wuxuu leeyahay ibnu cabaas aawey buu leeyahay wiil yar unbuu ahaa nebigu intuu joogay sal lay wasalam arrintaasu marka yuu macnaha ku ridin markaasaa wuxuu yidhi ibnu cumar nahaanaa canha rasuulu lahi sal lay wasalam wamaa kunna musaafixiin buu yidhi rasuulkaa naga reebay kuwa zinaysanayana ma nihin buuri ah, nebigaa reebay hadduu nebigu reebayna guurka noocaasoo shareecadu diidayna wuxuu tilmaamayaa inuu zine yahay saas daraaddeed zine u badheeri mayna buu leey cabdullahi bn cumar radi allahu caleyh ayib wuxuu leeyay xafid ibnu xajar aharkaa isagaa fi talkhiis alxabiir sanadkiisu waa qawi buu leeyay raggii ku inkira waxaa ka mid ah cabdullahi bnu cabaas cabdullaahi bnu zubayr baa ka mid ah fii saxiixi muslim bay isagana ku sugantah aad buu isaguna ugu inkiray cabdulahi ibnu cabaas ayb masaladaasi marka waxa weeyaan waa masalo fii sadri lislaam bannaanayd daruuro iyo xaajo jirtay darteedna loo fasaxay gadaal dambena shareecadu joojisay oo nebigu si adag u joojiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkan dambana tusaya ilaa qiyaami saaca inay xaaraam tahay an rabiic ibnu saburata can abiihi radi allahu canhu can abiihi sabura radia allahu canhu ana rasuula allahi sal alay waslam qaala wuxuu yidhi innii anugu kuntu waxaan ahaa adintu mid idmay lakum idinka fil istimtaaci baan idiin idmay raaxaysiga min annisaa'i dumarka xaggooda aad ku raaxaysataan oo aad wakhti kula heshiisaan oo wakhtikaa iskala joogtaan ayb wa ina allaha allana qad xarama wuu xarimay daalika arrinkaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada laga gaadhay alla waa xarimay faman kaana ruuxu ahaadee cindahu agtiisa minhunna dumarkaa xaggooda xaaluu ka ahaaday shayun waxuun wuxuun dumarkaa xaggooda xaaluu ka ahaaday wax ka mida ninkii weli gacantiisa ay ku jiraan oo haween noocaasa weli la jooga waayo oo aan wakhtigii dhammaaninoo weli la nool hadduu jiro falyukhalli ha sii daayo sabiilahaa jidkeeda ha banneeyo faman kaana ruuxu ahaadee cindahu agtiisa minhunna dumarka xaaluu ka mid yahay shay-un wuxuun falyukhalli ha ka wareego sabiilaha jidkeeda ha ka wareego hafsax farha ka qaado walaa ta'khuduu hana qaadanina mimaa aataytumuuhunna waxaad siiseen eed kula heshiiseenna shay-an wax ka mid a ah ha ka qaadanina walaa ta'khuduu ha qaadanina mimaa aataytumuuhunna waxaad siiseen xaaluu ka mid yahay shay-an waxba ha ka qaadanina waxaad kula heshiiseeneed eh, mxuu aad siiseenna waxba ha ka soo ceshanina faraha ka qaada waktiga laaban wixii laabanna siiya akhraja waxaa wariyey muslim muslim baa wariyey wa abu daawuuda baa wariyey wannasaa'iyu wabnu maajah wa axmed wabnu xibbaana ayib xadiidkani nusakhda qaarkood oo kitaabka buluuqa waa ka maqan yahay ayib laakiin xadiisku waa xadiiskaas oo aimadaas soo saareen waa xadiis foon wey riwaayaadka xadiidkan qaar ka mida ah waxaa ku soo arooray nahyigaas uu nebigu reebay inuu ahaa xajat lwadaac xajkii sagootiga oo sanadkee ah sanadkii tobnaad soo maaha xajat lwadaac inuu ahaa bay qaarkood ka dhigeen ruwaaddu waana shaad xajat lwadaac xajat lwadaac lafdiga dhahaya oo nahyigani wuxuu ahaa xajat lwadaac buu dhacay lafdigaasi waa lafdi shaad ah saxna maaha caama khaybar iyo caamu alfatxi ama caamu awtaas baa sax ah ama caamu xajat lwadaac sax maaha saas mana shaad wey lafdigaa isaga macna abu daawuud iyo bayhaqi axmed baa soo saaray lafdadaasina waa lafda shaad wey macna sida saxda waa caamu alfatxi ama caamu awtaas jamaacaduna saasay ku warinaya xaafidkuna wuxuu leeyahy asaxu turuq waxa weeye jamaacada ruwaaduna u badan yihiin caamal fatxi baa ugu saxiixsan buu le man ab axaadiistaasi kulli waxay isku waafaqeen mutcadu inay xaaraam tahay oo la nasakhay xukunkeeda sidaasaana waxaa ku tegey jamaahiiru salafi waalkhalaf ilaa saxaabada ilaa taabiciintii ilaa a'immada mucdamkoodu saasay ku tageen nikaaxa mutcadu inuusan asaxaynin oo uu xaaraam yahay khilaaf hore qadiima masalada ku jira oo cabdullaahi bni cabbaas baa waxaa laga wariyaa inuu bannayn jiray ayib saddex riwaayaba waa laga wariyaa riwaayo odhanaysa way bannaan tahay mutlaqan riwaayo odhanaysa cinda daruura markay xaaja timaado daruuro adag timaado wax lagaga kaaftoomana la waayo yay bannaan tahay iyo riwaayo odhanaysa waa xaaraam mutlaqan oo macnaha ka noqosho inuu kuwii hore ka noqday tilmaamaysa middan dambe si cad looma hayay leeyihin inkastoo qaarkood ka xikaayoonaya adiga waxa weye cabdullaahi bni cabbaas ayaa ku tegey oo qabay inuu ka noqdayna waxa weeyaan muran badan baa ka jira kadalika bacdu taabiciin baa qabay ibnu xasmi wuxuu soo guurinayaa saxaabo qabtay qabtayoo ibnu cabaas aan ahayn laakiin mas'aladu jamaahiiru ahli ahlilcilmi salaf iyo khalafba waxay qabeen inuu ahaa nikaax la nasakhay oo la bedelay wabittaali markii axaadiistani timid wixii ka dambeeyey inuusan asaxayn saasaana macnaha asawaaba ibnu mundir xaafid ibnu mundir iyo qaadi ciyaad iyo ibnu bataal iyo qurtubi iyo khaaabi waxay soo guurinayaan khilaafkaa hore kadib masaladu inay ijmac noqotay khilaafka hore qadiimka ee salafka agtooda ka jira wixii ka dambeeyey waa laisku waafaqay bay leeyihiin nikaaxulmutca inuu yahay nikaax xaaraamo baatil ah macnaha nikaaxulmutcana waan soo sheegno waa nikaax uun wakhti lagu heshiin kharashna lagu heshiin dhaxalna uusan jirin furitaanna uusan jirin furitaanku inay muddadu dhammaato bil baa la qabsanayaa bishii lagu heshiiyey haddii ay dhammaato khalaas waa lakala kala dhaqaaqahaya waanku furay iyo ma leh saas man sidoo kaleeto isdhaxal ma leh laba ruuxoo isqabo oo xuquuqdii dhaxalnimo leh ma ah isku yeelanaya maaha sidoo kaleeto meher aan ka ahayn kharashkaa lagu heshiiyey ma leh marka guur noocaasuu ahaa cinda ahli sunna wuxuu noqday guur oo mansuuqa nusuustuna sidaasay kutusaysa laakiin wuxuu ku hadhay oo diin u haysta bal u haysta waxyaalaha ilaahay ajirka lagaga helo kuwa ugu waaweyn inuu ka mid yahay nimanka la yidhaahdo raafidada raafidada macnaha shiicada shiicadu waa kooxo aada u fara badan waay laakiin kooxda qabta inay mutcadu bannaan tahay bal inayba diin tahay ah, bal inay fadiilo tahay oo ajir weyn laga helaayo acmaasha ilaahay loogu dhowaadaba inay ugu fadli badan tahay waxaa qaba nimanka la yidhaahdo shiicada qaybteeda raafidada ama itnaa cashariyada nimanka la yidhahdo waa nimankan eeraan ay matasho wa nimankan hadda shiicada uwa badanba eeraan matasho nimankaa weeyaan mutcada way isku guursadaan way isku qabaan wayna isku dhalaan sidaasayna ku dhaqmaan saas man watacadu diintooday ka mid tahay bal usuusha caqiidadooday ka mid tahay sida yani uu ninka la kulayni usuuli ilkaafi uu aaaar fara badan kusoo naqlinayo waxay ka mid tahay diintooday ka mid tahay ayb ama cinda almuslimiin sax maaha cinda ahli sunna waa nikaax baatil ah mana asaxayo kamana dhalanayo aasaartii nikaaxa saxiixa kama dhalanayo waa baatil wey macana wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi lacana wuu lacnaday rasuulullahi baa lacnaday sal lay asalam yani masaladu mar hadday nas leedahay khilaafka ku jiraaye xataa khilaaf saxaabiba ha ahaadee muctabar maaha hadday masaladu ijtihaadiye tahay ha laakiin hadday masaladu nas ay leedahay naskuna qaatic yahay khilaafka ku jiraaye waxaa la leeyahay waa khilaaf aan muctabar ahayn khilaaf aan muctabar ahayn wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi lacana wuu lacnaday rasuululahi sal ly slm rasuulku wuu lacnaday almuxallila ka xalaalaynaya waalmuxallala lahu iyo ka loo xalaalaynayo labadaba nebigu waa lacnaday sal lay slm rawaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wanasaa-iyu nasaa watirmidiyu wasaxaxa wuuna saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey alxaafid abulxasan ibnu qataan ibnu daqiiq ilciid xaafidkuna fi talkiis alxabiir buu isaguna ku qiray oo kaga aamusay macnaha albanina fi lirwa buu isaguna ku saxiixiyey fi diraaya wuxuu leeyay sidoo kale xaafidku ruwaatuhu hiqaatun buu leeyay waxaa kaloo saxiixiyey xadiidka abu maxamed ibni xasmin iyo ibnu mulaqin iyo keyrkoodba xadiidku marka waa sugan yahay lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu wa fi lbaabi waxaa ku sugan buu yidhi can caliyin xaal laga warinayo wa fi lbaabi waxaa ku sugan xadiidun waaye oo can caliyin laga warinayo akhrajahu waxaa wariyey soo saaray alarbacatu afartii baa soo saaray ila anasaa'iya nasaa-i mooye ah, sanadkiisa xadiidkaas markuu xadiidu cali yahay aad baa laysugu khilaafsan yahay wuxuuse sanadku ku wareegeysanaya nin la yidhaahdo xaaris alacwar oo ahaa cali bn abi aalib arday u ahaa ardaydiisi ka mid aha waa nin daciifa bal yani ninkii lilan jiray caamir shacbi wuxuuba yidhi kadaab buu ahaa nin beenaalaha buu ahaa buu yidhi marka xadiiskiisu waa daciif ma sugna saas daraaddeed ayaa imaamu tirmidi caleyh raxmatullah markuu soo saaray wuxuu yidhi xadiidu caliyin wa jaabir macluul xadiidku markuu xadiid jaabir yahay ama xadiid cali markuu yahay labaduba cilad baa ku jirtay waa laba xadiis oo ciladaysan laakiin xaafi ibnu xajar fi talkhiis alxabiir xadiidka wuxuu ku cileeyey isagu nin la yidhahdo mujaalid ibnu saciid oo daciif ah laakiin cilada xadiidku mujaarid ma maxaa yeele waa la mutaabiciyey mujaalid cilada xadiidkaee rasmiga sida sheekh albani caleyh raxmatullahi uu ku leeyahay fi lirwa cilada rasmigaee xadiidku waa alxaaris alacwar waay madaarkiisuna waa halkaa dacfiga xadiidkana taasaa keenaysa markuu yahay min xadiidi caliyin ariiqaasi waa ariiq daciif ariiqaasi waa ariiq daciifa ah. cilada xaaris alacwar ayuu diraayada markuu xaafidku xadiidka ka hadlaayay iyaduu ku cileeyey yani marna wuxuu ku cileeyey mujaalid ibnu saciid marna xaaris lacwar cilada rasmigaee xadiidku uu leeyahayna waa xaaris lacwar oo daciifa ah. ayib sanadkaasi marka saasuu daciif u laakiin xadiidku ka xadiis ahaan waa saxiixo min xadiidi ibni mascuud buu saxiix ku yahay lafdiga xadiidku waa sax laakiin ariiqan cali bn abi aalib xadiidkiisa markuu yahay waa daciif sidaas w man muxuu faaiideynayaa wuxuu faaiideynayaa xadiidku nin reerkiisii furay oo dalqaddii ugu dambaysay ku furay oy sidaasii ku kala tageen qur-aanku wuxuu inoo sheegay inayna u bannaanayn oyna dib dambe isu guursan karin ilaa ay nin kale soo marto fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu hadduu furo waa dalqadii saddexaade eh ila labadii dalqado hore xagga kusoo hormarnay aalaaqu marataan way labadii dalqadood hore rajciga ah. labadii dalqadoodee rajciga ah aalaaqu way dalqada saddexaad baa marka middan marka imaanayso fain allaqahaa ay alqa haalia waay tii saddexaad hadduu ku furo falaa taxilu lahu xalaal uma ah xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa ay nin kale guursato ayb oo ninkaa intay isguursadaan oo isla aqalgalaan oo kala tagaan oo markaa kadib ayuu guursan karaya arrintii nooca ahayd baa bini aadamku waa iska dhib badan yahaye xeelad baa lala yimid xeelad lagu xalaalaysto baa lala yimid oo ah waxaa heshiinaya ninkii naagta furay iyo nin kale ama naagta iyo nin kale heshiinaya ama ninkaaba laftiisu dhinaciisa ka go'aansanaya haweenaydan inta farsamo la sameeyo oo nin laysku xidho oo ninkaasi habeen la seexdo kadibna uu fasaxo ninkii hore si ay ugu xalaaloobay ninkan marka dhexda laga soo geliyaye wa xalaalaynahaya ee lagu marsanayo ee naagta rabina laakiin kii hore u xalaalee wata muxallil baa la dhahaa kii hore naagta saddexda ku furayna muxallalo lahu baa la yidhi hawsha dhanba ninkay u socoto waay ninka haweenta loo xalaalayna muxallalo lahu waay labadaba nebigu waa lacnaday salawaatu rabbi waslamu caleyh wuu lacnadayoo lacnad ilaahay ha ku dhacdo naxariista ilaahay ha laga fogeeyo maxaa yeelay waxay u xeeladaysanayaan fii taxliili xaraam wax ilaahay xarimay xalaalaynteeda bay laalaab iyo xeelad u marayaan shareecaduna sideedaba abwaabta xeelaysiga xeelad ama waajib lagu ridayo ama xaq meesha lagaga saarayo ama xaaraam lagu xalaalaynayo xeeladaha noocaasoo kalea shareecadu waa xidhay iriddooda nagii soo maraynay nikaaxa weli ha laga guursanaya idankiisa gabadhaha lagu guursado in inta lala tago meel kale lala aadaayo waa xeeladaysi fii isqaati xaqin xaqii weliga in la rido ayaa loo xeeladaysanaya lacnadu waa yahuudda waa tii alla ku lacnaday tabaaraka wa tacaala waa tii alla ku lacnaday markii laga xarimay baruurta cunideeda bay intay dhalaaliyeen oy subag ka dhigeen baa isagoo subaga bay gateen markaasay lacagtii cuneen bal dariiqaasi u dheeryahay fiiri baruurtii sideedii mayna u cunin oo dawarku markaa waa iska cadyahay sooma laakiin maxaa la sameyey waa la dhalaaliyey subag baa laga dhigay marxaladdaas waa la maray waa laga sii gudbo waa la gaday lacagtii ka soo baxday baa la cunay allah waa lacnaday tabaaraka watacala waxa loo lacnadayo waa xeeladaysiga ay gelayaan taxaayulka noocaasoo kaleeta a marka sharcan shareecadu ma ogola ayib waxaa la doonayaa ninka iyo haweentu ninkii hore waxay u xalaaloobaysaa markay si caadiya ah isu guursadaan nikaax raqba nikaax doonid ah oo isagu reer ahaan uu u rabo markuu u guursado kadibna iskood ay u kala tagaan ee meesha ayna ku jirin farsama ayna ku jirin macnaha ayib ibnu maajah iyo xaakim waxay soo saareen sidoo kale min xadiidi cuqbata bni caamir inuu rasuulku yidhi sal ly waslam alaa ukhbirukum bitaysi lmustacaar miyaanan idinka warramaynin orgiga ergisada orgiga lasoo ergisto yani orgiga inta lasoo kaxaysto inuu muxuu ahaay adhiga kuu fuulo riyaha kuu fuulo loo soo kaxaysto kadibna layska celiyo orgiga noocaasa ma idiin sheegaa buu nabig sal lay aslam ah, bala ya rasuulallah b noo sheeg rasulilahi kaasi waa mid balaayo ku dhacday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam huwa almuxallil lacana allaahu almuxallila waalmuxallala lahu orgiga ergisada ah waa midka naagta xalaalaynayo waxoogaa habeen la seexa la yidhi sidaana lagula heshiiyey allah ha lacnado isaga iyo ka uu u xalaalaynahaye la heshiiyeyba allah lacnado sidaasuu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh xadiikaasina sanadkiisa waxaa saxiixiyey xaakim ibnu mulaqinna wuu taxsiiniyey iyo sheekh albani fi lirwa kadalika alimaam dahabi baa taxsiiniye yaa taxiixiyey cabdulxaq ishbili iyo shekh islam ibnu teymiya iyaguna way taxsiiniyeen fi kitaabihi ibطaal lxiyal ayuu shekhuislam ibnu teymiya ku taxsiiniyey marka xadiikaasina waa xadii sugan ayb xadiistaasi waxay faa'iideyneysaa in muxuu ahay xeeladaysiga haweeney dalqadii ugu dambaysay lagu furay kii hore in loo xalaaleeyo in jidkaasi iyo qaabkaasi lagu maro oo lagula aqal galo oo lagu guursado oo inay xaaraam tahay saasuu xadiidku faa'ideynaya waana madhabuljumhuur inay xaaraam tahay ayib su-aashu waxay tahay kii hore ma u xalaaloobaysa kii hore ma u xalaaloobaysa jawaabtu waa maya cala araajix waa masale khilaafiya laakiin kan dambena u xalaaloobi mayso kii horena u xalaaloobi mayso kan dambena khalad buu kula seexanayaa kii horena xadhig u qaban maayo u xalaaloobi mayso saa ugu xalaaloobi mayso shaqada dhane meesha laga qabtay waa shaqo xaaraama sidaasaana raajixa inayna kanna xadhig u qabanaynin kii horena ayna saa ugu xalaaloobaynin sidaasaa raajixa waana ra'yu almuxaqiqiin min ahli ilcilmi xadiidka daahirkiisuna sidaasuu faa'iideynaya maxaa yeele ma dhici karto shareecada rabbi tabaaraka wa tacaala intay shay lacnado haddana shaygaasi inay asixiso oo aahaartii shayga saxiixa ka dhalan lahaa inay ka dhaliso ma dhici karto saas manaa inta la lacnado ninkan muxalilkaa ah, haddana in la yidhahdo caqdigiisu waa sax ma dhici karto kii loo xalaalaynayay inta la lacnado haddana in la yidhahdo maadaama ninkanay is arkeen way ku xalaalowday guurso in la yidhahdo oo loo fasaxo oo waaba la lacnaday ma dhici karto sidaas daraaddeed camaliyada dhane meesha ka dhacday waa uun waxaan waxba ka jirin waay ayb bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan weliba haddii uu ruuxu yahay aqoon uu u leeyahay masalada noocano sidaa uu ku galo in la jeedlo qaar baaba qababa hala karbaashay leeyahy inuu wax u xalaalayo iskaba dhaafi hala karbaashay leeyahy shaqadaasi marka shaqada soconaysa marka ayib adiga waxaa la rabaa haweentan saddex dalqadood buu ilaahay ku siiyey saddexda dalqadoodna waxaa laguu siiyey lacala allaha yuxditu bacda dalika amran waxbaa isbedeli karee oo qalbigaaga isbedel ku imaan karaaye waxoogaa kala hambayso ah, haweentii inaad furtaa sooma hal dalqad ku fur adegdegin isbedel baa kugu imaan kara hal dalqa haddaad ku furto isbedel kugu yimaado adoon meel la soo marin muxallilla u baahanin weligeedii iyo dadkeedii inaad u tagtana u baahanin unbaad rajactu dhihi soo kuuma fududa jeebkaagay ku jirtaa weli kaama fogaanin mar labaad bayyay kula qumanaan weyday inaad sii haysato dalqadii labaadoo mid ah haddana ku fur jaanis kale aad haysatid markaas intay ciddadaa ku jirto jaaniskaaga iska qaado hadday markaa kula qumanaato rajactu dhe nina ka baryimay sooma waa jaaniskaaga wa wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna wa nina kaagama xaqle tii saddexaad baad ku furtay haweentaasi waa haweenaad ka samirtay w marka soma laakiin aad daba jiiqlayso inaad daba jiiqlayso ti ugu dambaysa baa damaysay maxaad ka daba jiiqlayni calaf dambe hadduu ilaahay suukiin qoray way imaan laakiin inaad laablaab gasho sax maaha waxaan iyadana sax ahayn jaaniskii alla ku siiye saddexda ahaa labadii jaanis hal mar inaad wada raaciso tidhaahdo intaad xanaaqdo saddexdii baad igaga furantay saddexdii weliba suubis bay qaarkood suubis war maxaad ku suubay malaayiku u dhahay marka xanaaq waxba yuusan kaa dambadan ina iska tartiibso jaanis kaaga qaado laakiin dalqadda saddexaad haddaad haweentan ku kala tagtaan waxba qiil ha raadinin qaalinna yaan lagaa qaadanin hana islugoynin haweentan ha iska danaysato haddii ilaahay uu calaf isuukoyn qoray mar dambaad issoo mari doontaan iyadoo nin soo guursatay laakiin shaqo noocan oo kale ha geli lacna allahu lmuxallila waalmuxallala lahu lacnad iyo xaaraam ha geli saas man an abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ihi laa yankixu ma guuriyo ma guursado azaanii midka zaaniga midka zinaystay almajluudu ee la jeedlay ilaa milahu mid isaga oo kala mooye cod kale ma guursado zaaniga la jeedlay la karbaashay naagta uu guursan waa mid isagoo kala mid iyaduna la karbaashay oo iyaduna zinaysatay taa unbaa naag u noqon ayib rawahu axmed baa wariye abu daawuudo warijaaluhu iqaat sanadkiisa xaakim baa saxiixiye dahabina waa ku waafaqay iyo sheekh albani kamaa fi saxiixa iyo irwaaga iyo saxiix abu daawuudka labadaba xadiidkaasi wuxuu faa zaaniga waxa uu guursan waa naag zaaniyada zaaniga naag cafiifadoo dhowrsoon looma guuriyo mana guursado lanna fii suurati nuur soo garan maysaan alطayibaatu liلطayibiin wاطayibuuna liلطayibaat alkhabiiثaatu lilkhabiiثiin wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaat wاطayibaatu ila akhiri اlaaya dadka xunxunna way isleeyihiin dadka wan wanaagsanna way isleeyihiin haweeney wanaagsan nin zaani ah oo zine caan ku ah oon dhowrsoonayn in lagu lugooye maaha nin dhowrsoon oo cafiifana naag zino lagu og yahay oo bannaanka taalloo la og yahay inay zinaysato inuu u hunguriyoodoo reer ka dhigta ma aha ma aha ruuxaagii maaha ruuxaad guursan lahayd maaha laakiin kuwa zinaystaay iyagaa isguursan ah, ninka zinaysta naag zinaysto guursan naagta zinaysatana nin zinaystay guursan saas man ayb waxaa u markhaati kacaya xadiidka xadiidu cabdillahi bni camrin ana marsad ibn abi marsad alghanawi ninkaas marsad la yidhaahdo kaana yaxmilu alasaara bimaka dadka lasoo qafaashay ayuu maka ka kaxayn jiray wama kaana bimakkata bakiyun yuqaalu lahaa canaaqi makana waxaa joogtay haweeney zaaniyad ah oo la yaqaano raggu yaqaanona mujtamacu yaqaano oo la dhihi jiray canaaq baa la dhihi jiray wa kaanat sadiiqatahu saaxiibtiina way ahayd haweeneydaas saaxiib laha markaasu wuxuu yihi nebigaan u yimid sal lay waslam markaasa waxaa yidhi yaa rasuul allah ankixu canaaqi rasuulka ilaahay oo canaaqaan guursado haweenayd zaaniyadda hayd canaaqa la ii fasaxa buui waa guursanahaya markaasaa nebigu iga aamusay shib imaba jawaabinba ilaa ay soo degtay aayadda qur'aanka fii suurati nuur wazaaniyatu laa yankixuha ila zaanin aw mushrik haweenayda zaaniyaddaa waxa uun guursada nin zaani ah ama nin mushrigoo gaalaa ah guursada saasay aayaddu tiri wuxuu yidhi fadacaanii nebigu waa ii yeedhay bui warwarkaalay bui aayaddu markay soo degto faqara'ahaa calaya aayaddu igu dul akhriyey kadibna wuxuu ihi laa tankixhaa ha guursanin buui ha guursanin faraha ka qaad bui haweenta zinaba mar haddii lagu oge faraha ka qaad bui xadiidkaasi salaasadaas hor saartay iyo axmed xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaanina way saxiixiyeen tirmidina wuxuu leey waa xasan hariib a ah wey macna ayib wuxuu kutusi marka in eh, muxuu ahaaye dumarka <clears throat> eh, dumarka muxuu ahaaye eh, zinada lagu yaqaanay ragga zinada lagu yaqaano inaysan isguursanin xadiidka daahirkiisana wuxuu ku cadyahay in waa khabar bimacnaa annahyi ah waa reebid nahyiguna taxriim buu faa'iideeya bacdu ahlilcilmi baana ku tegey in zaaniyad la guursadaayo inay xaaraam tahay waxaana rajaxay sheikhuislaam ibnu taymiya iyo ibnuulqayim oo masalada aada ugu nusreeyey daahirka qur-aankana waa laga faa'iideysa oo rabbi tabaaraka wa wuxuu yidhi aayaddaa markii sidaa looga hadlay azaaniyatu laa yankixuha ila zaanin aw mushrikun azaani laa yankixu ila zaaniyatan aw mushrikan wazaniyatu laa yankixuha ila zaanin aw mushrik wa xurima dalika cala almu'miniina laga dambaysay arrintaa waxaa laga xaaraameeyey dadka mu'miniinta ah ayb wa kadalika qur markuu guurka ka hadlayo ragga shardi buu ku xidhaa sifuu u yeelaa dumarkana sifuu u yeelaa ragga waxaa la yidhi muxsiniina hayra musaafixiina walaa mutakidii akhdaan baa layihi ah, muxsiniin idinkoo dhowrsoon hayra musaafixiina si muuqata aan u sinaysanayno walaa mutakidii akhdaan saaxiib hoosaadna aan samaysanaynin wadaay hoosaad yani mid yani zinadaa laba nooca ah. mid waa mid bablig ah oo bannaanka taalla midna waa mid uun keliga oo saaxiibka hoose oo hoosta aad hawsha ka wadataan waay labadaa midna idinkoon ahayn baa layidhi dumarkana labadaa qeyd baa iyadan loo xidhay muxsanaatin hayra musaafixaatin walaa mutakhidaati akhdaan ayagana waxa la yidhi waa inay dhowrsoon yihiin oo zina muuqata ayna zinaysanaynin zine qarsoonoo khaasoo dad gooniya ay la zinaystaanna waa inayna zinaysanayn soma qur-aanka marka daahirkiisa sidaasaa laga fahmay xadiidka nebiguna sal lay wasalam taasuu xoojinaya taasuu xoojinaya waxaa kaloo xoojinaya nebigu sal lay wasalam dad aan jannada gelaynin ayuu ku daray ninka la yidhaahdo dayuuska dayuusna waa ninka reerkiisa xumaanta raalliga ah ayb ninka zaaniye guursanahay aan zinadiina ka noqonin kana towbad keenin bacdu ahlicilmi baa qaba hadday towbad keento towbad rasmiya la timaado xukumku waa isbedelayaa qaar baa taba laakiin haweeney zina ku dhex jirta adiga markaad haweeney ka dhiganayso ood guursanayso soo nin xumaantii raalli ku amiti ah, marka laa yadkhulu jannata dayuus waay nusuusta xarimaysay ka midta oo diidan ayib nikaaxu ma qabanayaabaa masale khilaafiya nikaaxu ma qabanaya ayaa masale khilaafiya marka waa in laga fogaado way dadka hadday haween tahayna haweene cafiifada hadduu nin yahayna waa in gabadha la siinaya la bixinayaay ninka la siinaya uu yahay nin cafiifoo dhowrsoon oo zina aan lagu ogeyn waynu yahay xadiidkii hore ee muxuu ahaayey lacana rasuul lahi sal lay slam almuxallila walmuxallala lahu xadiidkii noocaas ahaa aar baa jira ay ahaydinaan xagga ku sheegno aaaar baa jirto saxaabada ka sugan xaakim iyo bayhaqina ay soo saareen can naafic ay ka warinayaan wuxuu yidhi nin baa ibni cumar u yimid markaasuu wuxuu weydiiyey can rajulin طallaqa imra'atahu alaaan fataزawajaha akhun lahu min hayri mu'aamara lil xaaskiisa saddex dalqadood ku furay nin walaalkiiya ah haweentii guursaday heshiisna kumaynan ahaynoo waxay isku og yihiin ma ahayn laakiin ninkan walaalkiibaa intuu u naxaybu wuxuu is yidhi war ninkii walaalka ahaa haweentii dhaaftay maad ka shaqaysidood u xalaalaysid farsamo uu isagu wato wa laakiin kii naagta furay lama wato mana oga mid walaalkii a laakiin waxoogaa u danee is yidhi u danee walaalkaa u danee ayib markaasuu guursaday buuhi liyuxillahaa liakhiihi si walaalkii ugu xalaalayuu u guursaday hal taxilu lilawal buuhi ninkii hore saa ma ugu xalaaloobaysa ayaa la weydiiyey cabdulahi bni cumar baa la weydiiyey markaasaa wuxuu idhi laa ilaa nikaaxa ragba maya buuri saa ugu xalaaloobi mayso ilaa guurku inuu yahay guur uu ninku haweenta naagnimo ka rabo oo xaasnimo u rabo mooye soma nikaaxu raqba iyo nikaaxu taxliil baa kala jira nikaaxu taxliil nin kalaad ugu danaynaysaa nikaaxu raqbana adaa raba soma marka nikaaxu raqba hadduu yahay kaasaa saxa bu amaa kaa kale waxu socon maayaan bu kunna nacudu hada sifaaxan calaa cahdi rasuulilahi sal lay slam ujeeddadaydu waa intaan rabo waktigii nebiga arrinka noocaasa waxaan ku tirin jirnay buu ihi zinaan ku tirin jirnay wakhtigii nebiga waxaan ku tirin jirnay inay zino tahay oo muxallilka naagta xalaalaynaya inuu ka zinaysanayo macnaheedu caqdigii baa asixin sooma saasaan waktigii nebiga ku tirin jirnay cabdullahi bn cumar radi allahu canhu asarkaana waxaa saxiixi xaakim dahabi iyo sheekh albani intuna ibn abi shayba sidoo kale ibni cumar wuxuu ka warinaya daaka sifaaxu low adrakakum cumaru lanakkalakum buu yidhi taasi waa zine eh cumar hadduu idinsoo gaari lahaayoo joogi lahaa idinkoo waxaa samaynaya walle cuquubo idinka reebto idinku samayn lahaa si fiican buu idin garaaci lahaa laakiin nasiibkiina cumar baan joogin buui rag badan baa la tumi laha la garaaci laha ayb an caaishata radiala canha aarkaasi marka waxaan ka halmaanay xadiidkii hore lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu wa can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi dallaqa waxaa furay rajulu nin baa furay imra'atahu xaaskiisii buu faray alaaan saddex buu ku furay fatazawajaha waxaa guursaday rajulu nin baa guursaday dalqadii ugu dambaysay buu ku furaa laga wada fatazawajaha waxaa guursaday rajulu nin baa guursadoo iskeed u guursaday nikaaxa raqba isagoo doonayo ayuu guursaday taxliil maaha uma kadibna allaqahaa wuu furay qabla an yadkhula intuusan u galmoonin bihaa iyada intuusan la aqalgelinoo u galmoonin ayuu sii daayo furay fa araada wuxuu doonay zawjuha alawalu ninkeedii hore an yatazawajaha inuu guursado maadaama nin ay isguursadeen oo uu kii furay wuxuu damcay aleelaha jaanis baa markaa kuu bannaanaade dee guursuu ila nin baa idin dhex maray markaa soo ma fa su'ila waa la weydiiyey rasuululahi baa la weydiiyey sal lay slam can dalika arrinkaas faqaala nebigu wuxu uhi sal lay slam laa maya maya ma guursan kartid baa le xataa yaduuqa ilaa uu dhadhamiyo alaakharu ninkan dambe kan kale alaakhiru ama ka dambe ama alaakharu kan kale oo midka dambe ah min cusaylatiha macaan yaraheeda ilaa uu ka dhadhamiyo maa daaqa wixii uu dhadhamiyey alawalu kii hore ah, cusaylada waxa waa ladatljimac galmada yani waxa weye raaxadeeda iyo macaankeeda la yidhahda cusaylada culimada qaarkood waxay leeyihiin waa taskiiru casal malabka oo la taskiiriye la yareeye waay casal cusayla saasay leeyihin marka malab yaro waay waa macaanka yar ee ku jira galmada intii kii hore uu ka dhadhamiyey ilaa kan dambe uu ka dhadhamiyo kii hore ma guursan kara buu nabg sal lay sl maxaa laga wadaa ilaa uu u galmoodaa laga wadaa galmo weliba uu shahwo dareemayo oo iyaduna shahwo ay dareemayso ilaa uu u galmoodo galmo aan shahwo lahayn hadduu u galmoodo bimacnaa uma xalaaloobaysa waay maala ninku waa cinniin waa ciniinoo xubinkiisa tarankuma ba istaagaba ama waaba mushkilaysan yahayba hadduusan shahwo dareeminoo shahwo uusan ugu galmoonin kii hore u xalaaloobi mayso maxaa laga wadaa marka nikaax keliya kii hore uguma xalaalowdo waa kow xataa nikaaxu saxiix baa noqde waa inay galma la socoto galmadiina waxaa sharti ah inay la socoto lado iyo dareen shahwo inay la socoto markaasay kii hore u xalaaloobi karaysa saas man xadiidku wuxuu caan ku yahay xadiis imra'ati rifaaca ah imra'ata rufaacat alquradi baa nabiga u timi sal lay slam ninkaa xaaskiisa markaasaa waxay tidhi rasuulkay ku tidhi kuntu cinda rifaaca ya rasuul allah rasuulka ilaahayo rifaaca i qabay bay tii faallaqanii fabatta alaaqii rifaaca waa i furay dalaaqaygiina waa gooye waxba ma reebin intii ugu dambaysa igu furay fatazawajtu bacdahu cabdiraxmaan ibni zubayr bay tihi isagu markuu i furayna cabdiraxmaan ibni zubayr baan guursaday bay tii ayb oo gadaashii guursa wa inamaa macahu milu hudbati thawbay cabdiraxmaanna sidiisaba waxa agtiisa yaalaayay iyo alaabtiisu waa uun marada faraqeeda oo kale wax abayt marada fiideeda hudbada waxaa la yidhahdaa marada fiideeda intaan weli la soohin markay maradu kala furfurata soomaa dunta aan soohnayn ayaa hudbada la yidhahda waxayna ka wadaa cabdiraxmaan qalabkiisu waa jilicsan yahay bay leedahay sidaa marada mxuu ahaay muxuu ahaay fiideedoo kaleeto buu u jilicsan yahay ninkaasi umaanan bogin waay ah, ninkaa umaanan bogin ayib markaasaa nebigu sal lay slam wuu fahmay qasadkeeda wuxuu ku yidhi aturiidiina an tarjici ilaa rifaaca ah, ma waxaad rabtaa inaad rifaaca ku noqoto ninkii horead u socotaa soo maa markaasa waxay tihi ha ah markaasaa nebigu wuxuu yuri sal lay aslam laa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki maya buu nebigu sal lay slam ku noqon maysid rifaaca ilaa kan dambeoo cabdiraxmaan ah uu dhadhamiyo malabkaaga yar adiguna aad dhadhamiso malabkiisa yar maxaa laga wadaa marka wiqaac iyo jimaac bishahwa iyaduna waa inuu dareenkeedii joogo isaguna waa inuu dareenkiisii joogo galmo saxo qaabkaas waa inay isugu galmoodaan haweenaydii marka dalqadii ugu dambeysay aad ku furtay waxay idinkuugu xalaaloobi nikaax saxoo nin kale ay isguursadeen oon taxliil ahayn oo nikaaxu raqbo isdoonid ah waa mar labaade inay isu galmoodaan oo is arkaan waa mid saddexaade is-araggoodu waa inuu yahay mid shahwo ku dheehan oo aan keliya is-arag aan shahwo lahayn waa inuusan ayb sidaasay marka kii hore ugu xalaaloobiyo sidaasuu ku guursan karaya saas man ayb sidaana waxaa soo guurinaya culimmadu waxay leeyihiin waa laysla ogol yahay oo khilaaf kama jiro bayna alculamaa ninkii hore inaysan u xalaaloobaynin ilaa ay ninka dambe u galmoodo aayadda qur-aanka marka xataa tankixa zawjan hayrahu waxaa laga wadaa nikaaxan waxaa laga wadaa bimacnaa galma laga wadaa xadiiskaana fasiray xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa ay ninaan isaga ahayn intay guursato uu u galmoodo markaasay kii hore u xalaaloobaysaa wy man wlkhiyaari iyo khiyaarkii kafaa'ada waxay yeen waa waxaan u naqaano gayaanka u naqaano dadka eh, dad aan isgeyin miyaa jira oosan oo aan isguursan karin maxaase muctabar ah marka la isguursanayo alkufu waxaa la yidhaahdaa almilu wannadiir cidda kuu dhiganta kufkaaga la soo ma marka baa mas'ale ay kaga hadlaan fuqahadu kutubtooda axaadiis baana ku soo aroortay dad aan isu dhigmin miyaa jira guurka oo la dhahayo isuma dhigmaanayaan laysu guurinay taasi waa masalo walkhiyaarina waxa weeye dad ruux labada ruux markay isguursadaan in khiyaar la siiyo ruuxu caqdigii guurka uu fasakhi karo jebin karo oo uu ka bixi karo khiyaarkuna waa taa asbaab keeni karta miyaa jira in caqdiga iyo guurku markuu dhaco inuu ruuxu khiyaar yeelan karo uu kaga baxo uu fasakhi karayo asbaab noocaasa ma jirtaa taana khiyaarka waa kafaa'aduna waa dadka isu dhigma xagga guurka iyo maxaa ku soo arooray an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal alay slam rasuulku wuxuu ihi alcarabu carabtii bacduhum qaarkood akfaau bacdin qaarka kale ayay geyaan u yihiin oy u dhigmaan oo kof u yihiin waalmawaalii dadkii mawaalida ahee asal ahaan addoonnimada laga xoreeyo wey mawaalidu waa dadkii addoonnimada soo maray ee addoonnimada laga saaray hadda waa xor laakiin addoonnimay soo mareen waalmawaalii dadka la xoreeyeyna bacduhum qaarkood akfaau bacdin qaarka kaley kuf u yihiin oo ay u dhigmaan ilaa xaa'ikan mid maro tola a ah mooye aw amase xajaaman mid tooba a ah mooye midka maryaha tola isagu kuf uma aha kuwan oo dhan kufkiisu haweeney maro tolad a ah buu raadsanahaya iyadoona barada tosho hadduu toobin la yahayna isaguna haweenay uun agtiisa ka dhow buraadsan mooye dadkaasi kufkuma ah laanna shaqadoodaa hoosaysa waay rawaxa wariye alxaakimu xaakim baa wariye ilaahuyusan xadiis kale nagu asixinbe rawaxa wariye alxaakimu xaakim baa wariyey wa fii isnaadihi waxaa ku sugan raawin raawi baa ku sugan lam yusama aan la magacaabin aan magaciisa la sheegin oo mubham ah ayaa ku jira sanadkiisa wastankarahu xadiidkan waxaa munkar ka dhigay abu xaatim abu xaatim araazi ayaa inkiray xadiidkan oo wuxuu yidhi waa xadiid baatil ah kama fii cilali ibnihi cabdiraxmaan ibni abi xaatim wuxuu leeyahay xadiidku wax jira maaha xadiidku ciladiisu waa cilat linqiaac oo ninka mubhamkaa baa ku jira alimaam albayhaqi baa sidaa isaguna ku cileeyey alimaam ibn cabdilbar fi tamhiid isaguna wuxuu leeyahay munkarun mawduuc xadiisku waa munkar waana been abuurad nebiga lagu been abuurtay buu leeyahy waxaa ka daciifiyey ibnu mulaqin cabdilxaq alishbiili abulxasan ibnu qataan ibnu jawsi bal alxaafid ibnu xajar laftiisu fii lisaani lmiisaan wuxuu ku leeyahay walxadiidu mawduuc xadiisku waa been abuurad buui waa darajaadka ugu hooseeya xadiidka xadiidku marka wax jira maaha alxamdu lilah carab baa isu kuf ah mawaaliduna waa isu kuf mid maryo talona lagama guursan karo looma guurin karo mid muxuu ahaayey xajaamahoo muxuu ahaayey dadka toobana isaguna sidoo kale warkaasi war jira maha banaanka ku tog walahu waxaa u sugnaaday xadiidka isaga shaahidun baa u sugnaaday cinda albazaar shaahidku wuxuu leeyahay imaam uu soo saaray fii kashfi alastaar can mucaad ibni jabal ayuu ka warinayaa bisanadin buu isaguna ku warinayaa munqaicin oo kala go-an markuu xadiidu mucaad yahay oo bazaar uu soo saarayna sanadkiisu waa kala go-an yahay sababtuna waxa weeye nin la yidhahdo khaalid ibnu macdaan oo mucaad ka warinaya kamuusan maqlin saas daraaddeed inqiaaccaasaa ku jira cabdulxaq alishbiili iyo abulxasan ibnu qataan iyo keyrkood baa sidaa odhanaya waxaa kaloo ku jira nin aan la garanaynin isaganoo majhuul ah oo la yidhaahdo sulaymaan ibni abi jawn ama jun sulayman ibn abi jawn baa ku jira asagana wax tarjamaa looma helin abulqaطaan iyo haysami iyo keyrkoodba saasay labadaa ciladood bu xadiiku leeyay saas daraadeed baa cilada inqiaaca waxaa ku cileeyey alimaamu zarkashi fii mukhtasarihi fi fatxi ilbaari ayuu xaafidku xadiidka sidoo kale ku daciifiyey isnaadkiisa talkhiiskana sidoo kale wuxuu ku cileeyey inqiaac iyo sulaymaan ibn abiljunkaas xadiidku marka sanadkiisan waxaan ujeedaa ariiqiisan uu bazaar soo saaray min xadiidi mucaad ibni jabal isaguna ma sugno oo waa daciif xadiidku kulligii marka wax sugan maaha bijamiici turuqihi ma sugna bal qaacido qaado xaafid ibnu xajar uu ku taqriirinayo fii fatxi ilbaari iyo hayrkiiba ay taqriirinayaan axaadiisu alkafaa'a oo nasabka iyo camalka kafaa'adiisa ku soo arooray hal xadiida kama asixa waana baab aada u dheero kutubta fikiga ay culimmadu kaga hadlaan baabu lkafaa'a oo yaa isu kuf ah yaa isu dhigma yaan isguursan karin yaan isgeyin baab dheer waay xuduuddu fiqiga markay ka hadlayaan cilmiga xadiidka marka la yimaado maadadii la deliishanayey ah hal xadiidii kuma sugnaa kafaa'ada waxa sugan waa laba arrimood kafaa'ada waxa sugan waa laba arrimood diinka iyo xorriyada amaa nasabka iyo shaqadu ayadu wax ku sugan ma jirto dadku waa isku wada nasab waana sameeye waxa muctabarkaa ee la fiirinayo dadku ama ay isu dhigmin ama ay isu dhigaan ama isku geyaan ama ayna isku gadin horta waa diin oo muslim iyo gaal isma guursanayaan sooma wa kadalika ruuxu diin la-aan isagoo muslima gabadha waa loogu diidi karaa uma gayo waa kaan soo marrin sooma laa yazni muxuu ahaa laa yankixu zani lmajluud ila milo somayna soo marin ayib hadduu faasiq yahay sidoo kaleeto waxaa laleeyahy gabadhan ma geydid gabadhaadii ma mid xunoo sidoodoo kale raasa laleeya faasiqada ah, lagu lugoyn maayo gabadha marka diinkaa muctabar ah waxaa kaloo muctabar ah hadduu ay haweentu xor tahay ninkuna addoon yahay ayadana waa u tegi doonaayo khiyaar bay yeelan doontaayo iyagana waa muctabar amaa masale la yidhahdo dadkani isku nasab ahaan isuma dhigmaan oo isma geyaan oo ree hebel isma geyno oo dadka noocaasa ah waa la yasaayo isma guursanno kullu haada min albawaail waxyaalaha baailkoon diinta sal ku lahayn bay ka mid tahay daliil iyo male wax nas ah waa uun ijtihaadaad bacdu ahlicilmi ay mareen wey macnaha axaadiistuna way radinaysaayo aataarta axaadiis soo socotaa kutusaysa maalan waxaa ka mid a ah xadiidkanu inoo keena can faatimata binti qaysin radia allahu tacala canha ana anabiya nebigu sal ly aslam qaala wuxuu ihi lahaa iyada wuxuu ku yidhi ankixii guurso usaamata usaamo guurso rawaa muslim baa wariye faatima binti qays waa gabadh qureyshiyad ah quraysh waa reerka ugu carab ugu nasabsanaa waay sooma qoraysh bay ka dhalatay faatima binti qays qisadeedana waataan soo marnay oo nabiga sal ly slam markii ninkeedu furay uu ku yidhi isoo ogeysii markaad ciddada ka baxday kadibna ay u timid ose rasuul ilaahayo saddex nin baa isoo dawday abujahmi iyo mucaawiya soomaya iyo usaamat bni zayd oo nebigu labadii nine kale uu yidhi ha guursani abujahmi waa nin dumarka garaaca mucaawiyana waa nin caydhon waxba haysanin laakiin ankixi usaama buu ku yidhi usaamo guurso qisadeeda mar dhow baan soo sheegnay soo ma marka ankixi usaama ayib usaama wuxuu ka mid yahay dadkii mawaalida ahaa addoonnimada soo maray soo ma aabbihii iyo isagaba aabbihii xaarisa waxaanl zayd zayd ibnu xaarisa iyo isaga usaamo aba nebigaa xoreeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soo ma marka mawaali rasuulilahi bay ahaayeen marka dadkii addoommada soo maray bay ahayen faatima binti qaysna waa qabadh gabadh reer qureysheed ah gabadh reer qureysheeda ah mawlo mawaalida ka mida markii nebigu u guuriyo yidhi isaga guurso waxaa laga qaadanaya haddii nasab uu jiro kafaa'an nasab hadday jirto halkanay geli lahayd gabadhaa ma yidhaahdeen mawlaha nebigu kulama taliyan guurso salawatu rabbi waslamu caleyh ayib ayadaa keliya ma aha axaadiis badan baa ku sugan cabdiraxmaan ibni cawf soo quraysh ma ahayn cabdiraxmaan ibni cawf walaashii waxaa qabay bilaal baa qabay bisanadin xasan daaraqutni soo saaray walaashii waxaa qabay bilaal ibnu rabaax oo asalkiisii addoon ahaa xabashina ahaa oo dadkan afrikaanka la yidhahdo ka soo jeeday ayaa walaashii oo qurashiyada qabay aawe marka alkafaa fi nasab aawe ma jirto sidoo kaleeto usaamata bni zayd aabbihii zayd ibnu xaarisa wuxuu qabay ah, zaynaba binti jaxshi buu qabay oon markii dambe nebiga xaaskiisa ahayd oo qabar reer qureysheeda ahayd sooma markii dambena nebigu guursado aayadda fii suurati muxuu ahay fii suurati alaxzaab allaba kaga warran falama qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha marka zayd ibnu xaarisa addoonnimuu soo maray zaynaba binti jaxshina min awsati buyuuti alcarab wa waana isqabeen soma waxaad ku dartaa fii saxiixi lbukhaari wakayri waxaa ku sugan saalim mawla xudayfa xudayfa ninka la yidhahdo xudayfata bnu cutba yani waxa weeyaan eh, nin uu lahaan jiro isaguna xoreeyo saalim la dhihi jiray waa qisadaad garanaysaan oo ninkii eh, reerka ku la dhaqnaa oo eh, markii dambe nebigu dhihi jiray sal alay wasalam xaaskiisa sahla sahla xudayfa xaaskiisa ayaa nabiga u timi waxay tii rasuul ilahi nin weyn baa guriga nagula nool waana nin reerka la soo noolaa oo mawlo u aho ay xoreeyeenoo meel kaloo aado uusan lahayn anigiina waa ku dhiboonayaa inuu iisoo galo oo guriga joogo oo dee maxram ma ah waa kii nabigu dhihi jiray sal alay wasalam ardiciihi xataa taxrumii caleyh nuuji si aad uga xaaramood si aad maxram ugu noqoto man oo maxram kugu noqo qisadii qisadaan ninkii lahaa waa saalim mawlaa xudayfa xudayfa wuxuu u guuriyey gabadh uu adeer u yahay oo uu dhalay alwaliid bnu cutba oo isagu adeer u ahaa ayuu u guuriyey saalim mawlaa xudayfa wayna wada joogeen oo isqabeen marka axaadiista macnaha kutusaya aad bay u fara badan yihiin ee camaliga ah amaa axaadiista kafaa'ada nasabka sheegaysa kaanka soo maraya waxa kaloo dhan wax jira ma hal xadiia kama sugno hal xadiia kama sugno saas manaa wacan abi hurayrata radi allahu canhu tii shaqadaa inoo hadhay marka tii nasabka dadku aadam bay ka soo wada jeedaan aadam haddii laga soo jeedana ninna nin dhalasho kagama sharaf badna laakiin waxaa lagu kala sharaf badan yahay waa diinta iyo caqiidada iyo akhlaaqda iyo dhaqanka waa soma taas un baana ilaahay ictibaariyey waa tii xadiidka nabigu sal lay aslam aan soo marnay fadfar bidaati diin saasaa muctabara ida ataakum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuhu addiin wlkhuluq baa muctabar ah amaa nasabka isku nasab baa tiri waxa waa jaahiliyaad uun dib ka yimid oo ree hebel isma geynayo reer isma guursanay ree hebel waa la yasaa iyo waa laangaab iyo waa gun iyo waxaasoo dhan waa khuraafaad w waa khuraafaadan asal lahayn saas man ninkii kaa diin badan ilaahay agtiisa waa kaa sharaf badan yahy weligaadaaba adigu wafaan oo meesha abuur kici rabto baa is-afuufahaya mooye waxaad meesha ku haysan jirto laakiin adaa is-afuufahaya ruuxii kaa diin badan waa kaa sharaf badan yahay waana kaa qiimo badan yahay adduuniya aakharaba saas man saas daraaddeed in la tirtiro dhaqamada noocan oo kale xawaajistan jaahiliga in la baabi'iyo waa laazim oo shareecadu dalbaysa wa in la tirtiro oo dadku isguursadaan oo dadkan la yasaro laga saaro yasida laga saaro oo iyo gabdhahooda dadka ay la mid noqdaan waa matlab sharciya wa lanna waa dulmi in la rafciyo ay waajib tahay dulmi iyo gardarro timid waaye oo jaahiliyadu keentay in la rafciyona waajib tahay an abi hurarata radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi yaa banii bayaada bayaada wiilasheediiw ankixuu u guuriya abaa hindin abaa hindi u guuriya wankixuu guursada ilayhi isagana ka guursada wa kaana wuxuuna ahaa xajaaman nin toobinla abuu ah ahaayo dadka tooba rawa waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey waalxaakimu bisanadin buu ku wariyey jayidin oo fiican waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani baa taxsiiniyey fii saxiixa xaafidkuna fi talkiisi xabiir sanadkiisu waa xasan buu leeyay xadiiku waa xadiis sugan abaahindigaasi wuxuu ahaa nin shaqadiisu ay tahay inuu dadka toobo waana ninkaan soo marnay abwaabu abwaabulijaara markaan soo maraynay inuu nebiga toobay nebiguna toobinkii uu toobay uu wax ku siiyey markuu toobay kadibna mawaalidiisii buu kala dardaarmo kala hadlay marka ninkaa toobinlaha ahaa ee dadka dhiigga ka saari jiray shaqo waxay ahayd shaqooyinkii carabtu ay yasi jirtay ku jirtaa toobinku ku jiray shircada lafteeda waa kaan soo marnay inuu nabigu reebay sal lay sl waxa ka soo baxay in la cunay tafaasiisheeda xaggan kusoo marnay marka ninkaa toobinlaha ah nebigu reerkaasoo carab ka mid a ayuu ku yidhi ka guursada una guuriya sooma soo shaqo hoose maa shaqadii hoos noocaasa ninkii hayey reer carab oo sharaf leh waa ka guursan karaa gabdhihiisana waa la guursan shaqo hoosuu hayaa ma noqonayso wax guurka reebo isagana looga manciyo gabdhihiisana lagu diyo sidaa ma noqonayso man xadiidkaasi marka waa sugan marka waxaynu haynaa camalkii iyo shaqooyinkii ama ha hooseeyeen ama ha sarreeyeene dadka guurka xaggiisa yacni waxa weye gayitaan la ma keento way isgayaan taa horena waxaanaynaa aasaarta axaadiistaa horena waxaanaynaa xaggii iyo dhalashada maxaa soo hadhay xorriye iyo diin baa soo hadhay diintana waynu soo marnayo ayadu waa laysla yahay xorriyaddii baa inoo soo hadhay axaadiista soo socotaa lagaga hadli doonaa saas wey macana axaadiista soo socota ayaa lagaga hadli doonaa wixii shaqo ah ee alla tabaaraka wa tacaala uu addoommadiisa u fasaxay oo risqi ka raadsanayaan wax yasanoo xun ma leh ruux walbana shaqada uu mujtamac u hayaayey waa shaqo mujtamacu u baahan yahy shaqadiisa iyo isaga wax qabta haddii la waayona waa la dhibaatoon sosaa uma ogdi musqulaha wax qoda haddii la waayo noloshu ma jiraysaa ya liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya dadku siday isaga dhigtaan qaarkood qaarka kale kuwo u adeega baa ilaahay tabaaraka wa tacaala risiqa qaarna ku yareeyey qaarna u kordhiyey kulligiina haddii risiqa laydinka wada simi laha laydin dherjin laha yaa idiin shaqayn lahaa ya mid gurdhisa maydaan hesheen mid musquuquda maydaan hesheen mid beerfala maydaan hesheen sooma waad kadeedmi lahaydeen allah tabaaraka wa tacaala marka acmaashan asagaa baneeyey wuxuu baneeyey ceeb male wuxuu rabbi fasaxay oo baneeyey ceeb male shaqana ceeb male bal ceeb waxaanoon soo marnay ninka shaqadii intuu ka taga meelaha taagtaagaynay shaxatamahaya ah, dariiqaa taagane midkii soo xamaashay qoryaha soo gurtaye midkii kabaha toshaye wax ka soo galeene shaxaada hayeene warniyo balshaha iga bixi ah, berrina meesha inta istaago sanka taaguu leeyahy kaasoo maaha waa midgaan ah, waa tumaal buu leeyahy warniyo adaasi wax kaa yihiin ninka xun ee liita waa ninka shaxaatamahayo ninka shaqaysanaya maaha soma soomaali baa yeesi jirta laakiin hadda waxaaba adduunkiiba tumaal baaba ugu taajirsan adoonka looguna jecel yahay adduunka maanta ragga warshadaha le adduunka wax soo saara soo tumaallo maaha saas weyaan marka wax jira maaha shaqooyinkan waa shaqooyin keliyata diinka muctabar ah waxaa kaloo muctabara xorriyadda wixii labadaa ka soo hadhay dadka khiyaarkooda doorashadooda haddii gabadha iyo weligeeda isla gartaan ninkuna ku qanco dadku waa isguursan karaan wax diidaya sharcan ma uu jiro hada wabilahi towfiiq w sal llahuma w slm cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi